بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga waramaynay taarikh nololeedkii khaalid ibnulwaliid almakhsuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibnulwaliid oo ahaa reer bani makhsuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal waxaynu xalqadantii ku horreysay kasoo warramnay inay soo baxeen rag nebiye sheegtay iyo dumar nebiye sheegtay sida ninkii la dhihi jiray aswad al cunaysi iyo markaa ninkii la dhihi jiray tuleyxat alasadi iyo gabadhii la dhihi jiray sajaax dhammaantood baa waxaa ka adkaaday khaalid ibn waliid radia allahu canhu ardaa insha allahu tacaala xalqadana waxaynu ku qaadaa dhigi doonaa nin kale oo isaguna nebinimo sheegtay oo la dhigi jiray musaylamat alkadaam musaylamat alkadaam waxa uu kasoo jeedaa qabailka reer bani xaniifa nin waayeelo odayba ayuu ahaa wuxuuna kamid ahaa rag u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la socday qabailkiisii qabiilku uu kasoo jeeday reer bani xaniifa markii ay usoo wafdiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa ninkii musaylama wuxuu dhahay hadii muxamed marka uu dhinto ama uu geeriyooda gadaashi aniga layga dhigo cidda loo dardaarmaya arrinta yacni aniga khaliif laga dhigo ama madaxda laga dhigo ama nebinimada aniga lagu soo wareejiyo un baan rumaynaya ayuu dhahay ninkii musaylama la dhihi jiray nebigu wuxuu dha calayhi salaatu wasalaam ilaah baan ku dhaartay buu ihi hadduu i weydiisto low sa'alanii cuudan hadduu qori yar i weydiisto maa actaytuhu ma siinayo buuhi weliba markaasuu nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam hadduu ridoobo oo diinta uu ka baxana waxa weeye goblan buu alla ka dhigaya sidoo kale wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan u arkaa inuu isagu yahay waa musaylama inuu yahay kii laygu tusay riyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam riya ayaa la tusay oo riyada wuxuu ku arkay isagoo sita markaa walaalayaal laba shuuli oo dahaba shuuli dahaba uu sito gacanta uu ku sito markaasaa loo waxyado lagu dhahay labadan shuuli afuuf markaasuu nebiga afuufay labadii shuuli ee dahabka ahaa markaasay duuleen fataara way duuleen markaasaa la yidhi rasuul alla maxaad ku fasirtay ama ku awishay wuxuu dhahay waxaan ku fasiray ka daabayni laba beenaale ah oo mid ka soo baxayo sanca wadanka yaman iyo mid kaloo kasoo baxaya alyamaama dabcanna sidii nabigu sheege weeyaano midina yamaam ka soo baxo waa musaylamat alkadaab oo waa kan aynu ka waramayno ka kale sannaco kasoo baxayna waxa weeye aswad alcunaysi oo inagii xalaqaadkii hore kaga soo warramnay beenaalihii isaguna nebinimada sheegtay aswad alcunaysi la dhihi jiray yaman kasoo baxay walaalayaal ninkii markaa musaylama guryihiisiibuu eh, dib ugu laabtay iyo qabiilkiisii reer bani xaniifa wuxuu bilaabay inuu sheegto nebinimo walciyaadu billahi rabbialcaalamiin dabeedna warqad buu nebiga usoo qoray uu leeyahay warqadani waxay ka timi min muxamedin min musaylama rasuulillah ilaa muxamed rasuulillah musaylama oo rasuul alle ah iyo muxamed oo ahsna rasuul alle markaas weliba wuxuu leeyahay lakum nisf ard dhulka kala badho badh qaata walanaa nisf annaguna badhka kalenu qaadanayna walaakina qurayshan qowman yactaduun hase haatee reer qurayshada ayaa xadgudbaya ayuu dhahay ama riwaayo kale tilmaamaysa wuxuu yidhi maxamed oo qaado wixii reer magaala ana waxaan qaadanaya wixii reer baadiye ah ama reer miyi ah warqad sidaasoo kale abuu usoo qoray nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebigii warqad buu yeedhay waxa uu dhahay qoran min muxamed rasuuliillah moxamed bay ka timi warqadani ilaa musaylamata alkadaab kuna socota musaylama oo ah beenaale ina alarda lilahi yuriuhaa man yashaau min cibaadi wlcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka ilaahay baa iskale wuxuu dhaxal siiyaa ciddii uu doono oo addoommadiisa ka mida cidhib dambeedkana waxaa iskale muttaqiinta ama kuwa alle ka dhowrsada warqadii loo diray saxaabigii qaaday wuu dilay markaa musaylama kadib markii uu imtixaan badan uu mariyey si xun ayuu dilay markaa saxaabigii musaylama markaa ninka sidaas ah ayuu ahaa nebinimuu sheegan jiray waxyi buu sheegan jiray inuu kusoo dego waxaana kusoo degi jiray shayaadiin subxaan allah marka shayaadiintaasiyo balaayadaas ay kusoo degtana walaalayaal qowlaladiisa ama yacnii afkiisa ayaa xunbayn jiray oo sida geela qabka ah awrka baarqabka marka uu doobinaayo oo afka uu xumbada uu kasii daayo oo kale ayuu xumbo afkiisa way ka bixi jirtay walciyaadu billah marka wuxuu dhihi jiray qur-aan baa laygu soo waxyeeday sida qur-aanka maxamed oo kale fakadaba waana been baanu sheegay malcuunkaasi walciyaadu billah erayo iyo markaa kelmado markaa uu alifay oo sajci sajci ku dambayn sajcigu waxa weeye waa marka xuruuftu ay isugu mid tahay xuruufta ugu dambaysa kelimaadka iyo baydadka aad samaynaysa ayaa sajci la ydhahda erayo saas oo kale gabayadii iyo baydadkii ay carabtu samayn jirto oo kale ayuu akhriyi jiray oo uu ku shabihi jiro uu dhihi jiro waa qur-aan oo kale walaalayaal ninkaasi isagoo xaaladiisu ay sidaa tahay ayaa waxa u yimi nin la dhaho magaciisa rajaal ibnu canfawa rajaal ibnu canfawa waxa weeye markii hore uu islaamay oo nabigu u tegay qur-aan buu soo dhegaystay bale waxaa la yidhi suuratulbaqaru wax ka dhegaystay markuu nabigu geeriyooday buu rajaal ibnu canfawa wuu ridoobay wuu ridoobay diintiibuu ka baxay walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin dabadeedna wuxuu ku laabtay oo u tegay ninkan la ydhahdo musaylama musaylama wuxuu usoo bandhiga hanti iyo xoolo lacag fara badan iyo xoolo ayuu usoo bandhigay wuu yeelay markaa wuu aqbalay dabadeedna markhaati beenala ayuu furay oo qabiilkii dhammaay reer bani xaniifa ayuu wuxuu ku dhahay moxamed baa dhahay been buu sheegay wuxuu ihi maxamed baa dhahay musaylama ayaa aniga iga dambaynaya ama waa nebi markhaati beenalaha markii uu furay ayaa qabaa'ilkii dhammaa ee reer bani xaniifa oo sare u dhaafiya afartan kun oo nin iyo afartan kun oo qoys way rumaysteen marka beenaalahaasi ama malcuunkaasi walciyaadu billah wuxuu baadiyeysiiyey intaasoo qof ama qabiilkaa dhan ayuu baadiyeysiiyey dadkiina sidii sidiibay ugu sacabtumeen oo markaa lagu raacay ninkii musaylame la dhihi jirin abaa hureyra radi allahu canhu wuxuu dhahay maalin anagoo nabiga agtiisa fadhina ayaa nabigu nagu soo baxay calayhi salaatu wasalaam waxaana nala joogay buu yidhi saxaabo kale iyo nin kale dhada rajaal ibnu canfawa rajaal ibnu canfawana meesha wuu fadhiyaa buu yidhi deetana rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi inna fiikum waxaa idinku jira buu yidhi rajulan la darsuhu acdamu min uxud fi nnaar nin baa idinku jiray gawskiisaasi naarta dhexdeeda uu ka weyn yahay buurta uxud yacni naartana wuu gelayaa gawskiisaasina wuxuu ka weyn yahay subxaan allah buurta uxud talow afkiisu intuu leekaanayo subxaan allah marka wuxuu dhaha abaa hureyra radi allahu canhu saxaabadii intii kale way dhimatay waxa soo hadhay buu yihi aniga iyo ninkii la dhihi jira rajaal ibnu canfawa wuxuu dhaha cabsi badan baa gashay ilamaa iyo rajaal ibnu canfawa uu u tegay ninkii musaylama oo markhaati beenaalaha uu furay beenta weyne intaa uu sheegay oo uu baadiyeysiiyey qoom dhan markaasaan ogaaday buu yihi inuu yahay ninkaasi rajaal ibnu canfawa dhanka kale walaalayaal khaalid bn lwaliid almaqsumiy sayfullahi lilmasluul safti alle galka la-ayd radi allahu canhum wuxuu kasoo laabtay arintii ninkii la dhihi jiray malik ibnu nuweyra abibakar baa u yeedhay waa la warsada waxa la yidhi u dhacday warkii siduu u dhacay buu sheegay cudurdaarkii ayuu aqbalay markaa abibakr asidiiq radi allahu canhu kolkaas wuxuu usoo abaabulay ciidan kale oo fara badan oo uu hogaaminaya seeftii alle galka leed khalid ibn walid almakhzuumi ciidankaas oo isugu jira markaas muhaajiriin iyo ansaar ba isugu jiro saxaabo waaweyn ay ku jirto sida thabit ibn qays salim mawla abi xudayfa abaa xudayfa ibnu cutba zayd ibnu lkhadaab oo ay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ay walaala ahaayeen ciidankaasu markaa walaalayaal uu soo diray hadda ka horna waxaynu xalaqaadkii hore ku sheegnay in abibakr asidiiq markii horeba uu soo direen laba ciidan oo ay kala hogaaminayaan saxaabigii la dhihi jiray cikrama ibn abi jahl iyo markaa ninkii kale shuruxbil ibnu xasan labada ciidan markaa waxa loogu talagalay dagaal looguma taligelin waxa loogu talagalay in ay hordhac noqdaan ama ay kala dhex galaan qabaa'ilada kale doonaya inay ku biiraan ninkii la dhihi jiray markaa musaylama ay ku biiraan dabadeedna walaaliyaal cikrama ayaa degdegay dagaal ayuu ku qaaday ninkii la dhihi jiray markaa musaylamat alkadaab waa la jebiyey leanna musaylama afartan kun oo ciidan ayuu haystaa muslimiintii markaa waa la jebiyey arrintaasi waxay cadho gelisay abibakar wuu ka bedelay markaa ciidanka wuxuu u bedelay cikrama dhanka cumaan ayaa loo diray khaalid ayaa markaa lagu soo daray ciidanka kale ciidankii kale ka horreeya shuraxbiil intiiba way isku darsameen khaalid radi allahu canhu intii jidka uu kusoo jiray wixii kasoo horbaxo dhan uu iska safeeyey waxaa la tilmaamaa ciidamo ay lahayd gabadhii la dhihi jiray sajaax ee iyaduna nebiyadda sheegatay in ay ciidamo ay lahayn e, ay ciidamadii khaalid ay ka hor yimaadeen wuu baacsaday markaa wuu eryaday khaalid ibnu walid kuwiina way ka baxeen jasiirada carabeed musaylama markii uu maqle khaalid ayaa soo socda ayuu isaguna diyaargarow uu galay oo ciidamadiisii buu diyaariyey khaasatan wuxuu saraakiil ka dhigay nin la dhahdo muxkam ibnu tufayl iyo ninka la dhahdo rajaal ibnu canfawe ee markhaati beenaalaha u furay subxaan allah khaalid ibnu walid wuu soo socday intii jidka uu kusoo jiray ayuu haddana wuxuu qabtay walaalayaal ciidamo afartan nin lagu qiyaaso ama lixdan nin lagu qiyaasayo oo iyaguna reer bani xaniife ahaa musaylama taabacsana oo iyagu markaa usoo baxayn ee qabaa'ilo kale argos iyo wax noocaas ay kasoo aargoodsadaan khaalid wuu qabtay wuu weydiiyey marka ka warrama buu yidhi ninka la dhaahdo musaylama waxay dhaheen minna nebi wa minkum nebi anaga nebi baan idinka soo baxay idinkana anagana nebi baa naga soo baxay idinkana nebi arrintaasuu ka cadhooday khaalid wuu laayay markaa raggii nin la saariya oo ka mid ahaa raggaasi ayaa wuxuu dhahay khaalido waan ku nasteexaynayna waanana waan ku siinayna ninka madaxda u ah qabaa'ilkan afartankii nin yani madaxda u ahaa hogaaminayay oo la dhahaa magaciisi markaan majaaca ibnu muraara ninka majaaca ibnu muraara la dhada hadilin buu ku yidhi haddaad shar la doonaysid reer bani xaniifa iyo khayr haddaad la doonaysid labadaba hadilin leanna wuu ku anfacayaa wuu qaatay markaa waanadii khaalid bin waliid radiallahu canhu ninkii majaaca ee hogaaminaya afartanka nin waa la xidhxidhay maxbuus baa laga dhigay waxaana lagu xidhay khaymadii ama taandhadii ama carayshkii markaa loo samayn jiray hogaamiyaha ciidanka loo samayn jiray oo markaa khaalid bin waliid uu ku jiray taandhadaasaa lagu xidha ama markaa cariishkaasaa lagu xidha ama qolka ama aqalka waxaana ilaalinaysay khaalid bin waliid xaaskiisii subxaan allah ciidankii markaa khaalid way soo baxeen oo way soo hayqadeen sidoo kale ninkii kale musaylama isna ciidankiisii uu soo diyaarsaday wuxuu yimi meel la dhaho magaceeda caqraba oo yacni hareerta ku haysa meeshii uu deganaya alyamaama la dhihi jiray waa dhiiri gelinayaa ciidamadiisii markaa ninkii musaylama la dhihi jiray isagoo leh alyawma yawma alkiira maanta waa maalintii la qiiroon jiray buu alyawma in husimtum tastardifu nnisaa'u sabiyaat maanta haddii laydin jebiye buu yidhi dumarkiinu waxay noqonayaan sabiyat waa dumar la addoonsado ama yacni maxaabiisoo la qafaashay noqonaya faqaatiluu can axsaabikum wamnacuu nisaaakum mayuu leey ee bal qabiilkiina wax ka dhiciya oo dumarkiina wax ka dhiciya sidaas markaa walaalayaal u dardaarmay musaylama qabaa'ilkiisii reer bani xaniifa muslimiintiina way yimaadeen oo meel buur aho taaga ahayd meel taaga ahayd oo tamuux ahayd bay ay halkaasay saldhig ka dhigteen labadii ciidan markaa way iswajaheen waa la isgalay markaa waa la dagaalamay arrintii way qadhaadhaatay markaa walaalayaal jowladii hore walaalayaal waxaa yeeshay reer bani xaniifiya iyo ciidankoodii muslimiintii dib baa loo riixay ilama iyo dib riixidaa sidaa dib loogu riixayo la gaadhay khaymadii ama markaa cariishkii khaalid ibnu waliid ay xaaskiisu joogtay ninkii xidhnaay maxbuuska ahaa ee majaaca ibnu murara la dhihi jirana uu joogo ninka majaaca dee qabiilkan uu ka mid yahay ciidamadii markaa reer bani xaniifa waxay dooneen in xaaskii khaalid ay dilaan majaaca ibnu muraaro xidhan baa wuxuu hi ha dilina xurumadan yani haweenaydan ha maxaa yeelay way hagaajisay leanno khaalid ibnu waliid baa markii hore u dardaarmay haweenaydiisa in ay hagaajiso ninka la dhahdo markaa majaaca ibnu muraara sidaasay gabadhaasina ku badbaaday arrintii way qadhaadhatay saxaabadii waaweyneed ee muhaajiriinta iyo ansaarta ee ka qayb galay dagaaladii kala duwanaa nebiga kala qayb galay ayaa markaa dhiiri geliyay iyaguna ku booriyay inay wax iska dhiciyaan oo ay ka mid yihiin zayd ibnu lkhadaab radi allahu canhu cumar ibnu khadaab walaalkii oo weliba kasoo hor islaamay cumar ibnu khadaab kasoo hor islaamay oo saabiqiintii kamid ah reer badrina ah radi allahu canhu waxaa kaloo kamid a ah salim mawla abi xudayfa oo isna qaari weyn ahaa oo kamid a ah qura'da ama ragga qur-aanka aadka u yaqaana afartii nin ee talada lagu bixiyeen qur-aanka laga qaatana kamid a ah waxaa kaloo ka mid ah thaabit ibnu qays radi allahu canh dhammaan saxaabadaasoo dhan way dhiiri gelinayaan saxaabadii kale ayay dhiiri gelinayaan khaalid ibnu waliid radi allahu canhu wuxuu sameeyey in yacni calanka uu u dhiibo thaabit ibnu qays oo reer ansaar ansaartu ugu dhiibay muhaajiriintana wuxuu u dhiibay zayd ibnu eh, khadaab radi allahu canhum qabaailadii kale carbeed yagana qoloba nin buu magacaabay wuxuuna ugu talagalay yani inuu ogaado dhanka laga soo gelayo ciidanka lanna way qadhaadhatay arrintiiba qadhaadhatay markaa dhankana laga soo gelayo si uu u ogaado ayuu qabiil kastaba markaa nin u magacaabay sidaasaa markaa arrintii ay ku qadhaadhatay saxaabigii markaa thaabit ibnu qays radi anhu ayaa wuxuu yidhi sidan maanaan ahaan jirin buu yihi markaanu nebiga barbarkiisa ka dagaalami jirnay kolka intuu kafantiisii gashtay seeftiisiina qaatay ayuu god lugihiisa markaa uu geliyey waa dagaalamay isagoo calankiisii wata faqutila waa la dilay oo haakada stushida saasuu ku shahiiday radia allahu canhu ardaa sidoo kale saxaabigii kale ee markaa salim mawla abi xudayfa ayaa isna wuxuu leeyahay war dagaalama buu leeyahy isagoo weliba e, quraadii kale qura fara badan baa joogtay maalintan goobtan rag badan oo qur-aanka yaqaana oo xifdisan raggii buu la hadlaya u leeya yaa ahla alqur'aan yaa ahla suurati albaqara ehelkii suuradda baqaro kaalaya maanta dagaalama wax iska dhiciya oo uu leeyahay maanta qur-aankii akhrintiisii ficil ha loo rogo oo wax layska dhiciyo buu leeyahay salim mawla abi xudayfa radia allahu canhu arda markaase waxay dhaheen saxaabadiiba waxay dhaheen muhaajiriinta aha mawla abi xudayfa ow bay leeyihiin salim mawla abi xudayfa ma waxaad ka cabsanaysa in dhankaagana laga soo galo markaas wuxuu leeyahy bisa xaamil alqur'aani idan ana waxaaba xumaaday haddii dhankayga laydinkaga soo galo anigaaba xumaadayo waxaan ugu xumahay buu yihi dadka qur-aanka xifdiisaan baaban ugu xumay haddii dhankayga laydinka soo galo faqaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay radi allahu canhu arda sidoo kale zayd ibnu lkhadaab isaguna radi allahu canhu waa dagaalamay uu ka dilay habaaqabihii malcuunkay nebigu sheegaya u lahaa wa ahlunaar ee gowskiisu naarta wuxuu leeyahay buurta wuxud lahaa waa ninkii la dhihi jiray rajaal ibnu canfawah ayaa goobtii dagaalka lagu dilay waxaana dilay zayd ibnu lkhadaab geesigii muslimiinta ee cumar ibnu khadaab ay walaalo ahaayeen radi allahu canhu arda isagana waa dagaalamay zayd laftigiisa isna goobtii yamaama ayuu ku shahiiday radi allahu canhu arda arrintii way qadhaadhaatay saxaabadii shicaar bay lahaayeen shicaarku waxa weeye waa calaamadii astaan ay isku garanayaan muslimiintu oo dagaal kastaba shicaarka ah way lahaayeen maalintaa waxaa la isu garanayey kelmadda ah yaa muxamadaa yaa muxamadaa yaa muxamadaa baa kelmadiiba aada loogu dhawaaqay waa lagu qayliyey saxaabadii dib bay usoo laabatay way dagaalameen maalintan waxaa aada u dagaalamayay seeftii alle galka la-ayda khaalid ibnulwaliid almaqsumiya sayfullahi almasluul ku kastoo kasoo horbaxa kurtu goynay unuunkuu jariyay markaa khaalid radi allahu canhu arda markaasuu intuu istaag wuxuu yihi hal min mubaaris aniga nin soo baxaya ma jirta ku kastoo usoo baxo mubaarasa ugu soo baxaba khaalid wuu dilayay markaa subxaan allah ilamaa iyo uu ku dhawaaday in uu dilo musaylamat alkadaam musaylama markii uu arkayna arrintii qadhaadhaatay subxaan allah ayuu isku dayey markaa inuu heshiis la galo khaalid ibnu waliid oo uu dhaho markaa wan islaamayna islaamnimadiiban dib ugu soo noqonaynaa kolkii uu go-aankaa u qaatay ayaa cunaha lagu dhegay shaydaankiibaa cunaha ku dhegay qowlalada iyo afkuu ka keenay markaa xunbo iyo wixii markaa sida geela baarqabka ah markaa subxaan mar labaad buu isku dayay haddana shaydaankiibaa cunaha qabtay walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin ninkii haddaba la dhihi jiray muxkam ibnu tufayl oo saraakiisha kamid ahaa saraakiishii kamid ahaa markaa walaalayaal ninkii la dhihi jiray musaylama ayaa wuxuu dhahay aynu galno xadiiqada xadiiqadu waa beer marka dambena magaceeda loo bixinaya xadiiqatilmowt xadiiqadii ama beertii geerida ninkiibaa wuxuu dhahay reer bani xaniifa se u dhan yihiin aynu beerta galno way dhabar jeediyeen muslimiintana way adkaysteen way samreen way daba galeen nimankii way jabeen reer bani xaniifa way ordeen waa la baacsaday ku kastoo qadaadka sii jeediya waa la dilayey ilamaayo in wixii intii reer bani xaniifa o dhan ay isku shubeen wada galeen marka ay galeen markaa xadiiqadii ay galeen ama beertii ay galeen albaabkiina hoos ka soo xidheen muslimiintiina way iskuweer bay ka qabatay macnaha way yacni eh, go bay ka qabatay iyo xisaar marka saxaabigii albaro ibnu malik baa wuxuu dhahay aniga ha iqaada warmihiina sare inta qaadaan igu tuura gidaarka anaa albaabka furay subxaan allah warmihiiba sare saa loogu qaaday waa lagu tuuray gidaarkiibuu ka dhacay marka waa dagaalamay albaabka dhankiisuu dagaalamay fafataxa albaab albaabkiina waa furay muslimiintina way galeen riwaayo kale waxay tilmaamaysaa saxaabigii albaabka furay ee lagu tuuray wuxuu ahaa abu dujana radi allahu canhu arda calaa kulli xaal albaabkii waa la furay muslimiintiina way galeen subxaan allah dagaal qadhaadh ayaa meeshii ka dhacay waa lagu madhay waa la laysku madhay waa la laysku madhay markaa walaalayaal ilaa ma iyo ninkii muxkam ibnu tufayl la dhihi jiray laga dilay waxaana dilay saxaabigii cabdiraxmaan ibnu abi bakr eh, cabdiraxmaan ibnu abi bakr waxa weeye waxaa dhalay madaxweynaha muslimiinta wiilkii uu madaxweynaha muslimiintu uu dhalay baa askari kamid a askarta ah waana dagaalamay wuxuuna dilay muxkam ibnu tufayl oo ahaa saraakiishii ugu sarraysay ciidamada markaa musaylamat alkadaab iyadoo dagaalkii uu qadhaadh yaho meel xun uu marayo ayaa walaalayaal ninkii musaylama uu qasri ku dhex yaalla beerta dhexdeeda ayuu dushiisa saarnaa gidaarka waxaa arkay oo ciidanka askarta muslimiinta ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray waxshiy ibnu xarb waxshi ibnu xarbina waa ninkii addoonka u ahaa jubayr ibnu mutcim ee weliba dilay xamse ibnu cabdilmutalib ku dilay ghaswata wuxud duulaankii wuxud ku dilay waxshii baa buu sitaa wuxuu ka dhex saaray wuu ku tuuray ninkii musaylama ayuu ka dhex saaray wuu dhacay markaa ninkii dhulku ku dhacay markaa subxaan allah waxaa meesha taagnaa markaa iyo dagaalamayey abudujaana radi allahu canhu seeftii buu abudujaana qaatay faqatalahu waaba dilay oo naftii buu ka saaray marka walciyaadu billah musaylamat alkadaab sidaasuu ku neebsaday isagoo neeftii ugu dambeysay ay ahayd gaalnimo walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin markii haddaba musaylame la dilay ayaa ciidankii jabay gabadh meesha taagneed qasrigaa qaylisoo tidhi waa amiira almu'miniin qatalahu rajulun yani cabdun aswad amiirka iyagii bay sheegaysa illa muuminiin bay isku sheegayaano waa been been buu ka dhaadhiciyey subxaan allah waxaa dilay bay tidhi nin addoon ah oo madow waxshi ibna xarbi baa dilay subxaan allah markii uu dhintay markaa ninkii la dhihi jiray musaylamat alkadaab ayaa marka walaalayaal ciidamadii musaylama ay jabeen oo ay markaa eh, isdhiibeen intoodii badneeda xadiiqadaas iyo markaa waxaa lagu laayay beertii baa lagu laayay oo waxaa ku geeriyooday baa la tilmaamaya labaatan kun qolya markay farabadyan waa la afartan kun ayaa ku dhintay subxaan allah muslimiintana waxaa laga dilay lix kun eh, lix boqoloo qof baa laga dilay ayaa la tilmaamay oo saxaabo waaweyn ay ku jirto qura fara badan ay ku jirto qur-aanka aada u yaqaano cilmi badan lahaa aynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala ciidankii markii uu jabay ayaa khaalid wuxuu u yeedhay ninkii maxbuuska u ahay majaaca ibnu muraare la dhihi jiray ee markaa cariishkii ama khaymadii eh, xaaskii khaalid ku jiray baa loo yeedhay waxa uu dhahay ninkani reer bani xaniifa ayuu ka tirsan yahay wuxuu ku dhahay waxaad i tustaa meydadkoodii meydadkoodii ile ninkan wuu galagaranayaa wuu tusay waxaa la tusay meydkii ninkii rajaala ibnu canfawa la dhihi jiray ee markhaatiga beenta ah u furay musaylamat alkadaab ee baadiyeysiiyey reer bani xaniifa say u dhan yihiin kaasuu hi haadaa sharu min kanaa ka shar badan subxaan allah musaylamaba walaalayaal beertii shishadeeda ama dhankiisa ayuu doonay inuu khaalid ibn waliid radi allahu canhu uu gudbo oo markaa yacni waxaa qalcaddaa ku jirtay oo la tilmaamaya oo keliya dumar bay ahaayeen iyo caruur kolka qalcaddaa markuu is dhahay furo ayuu wuxuu dhahay ninkii majaaca eh, ibnu muraara la dhihi jiray maxbuuskaabaa wuxuu yihi meeshan aad ku socoto isladaa furatid waxa jooga buu yidhi rag fara badan baa meesha jooga ee eh, aan sulxi iyo heshiis aynu galno majaacabaa ninkii xidhnay maxbuuskaabaa yidhi waayo heshiis baynu gelaynaa heshiiskii baa la galay ala kulli xaal wuxuu dhahay haddaba heshiiskii inagu galnay aan niman eh, qalcadaasna aan tago oo aan kasoo dhaadhiciyo inaan heshiiskaas soo galna wuu tegey meesha waxaa joogtay dumar iyo caruur keliya dumarkiiba wuxuu ku yidhi waxaad xidhataan koofiyadihii dagaalka iyo waxaad xidhataan eh, dircigii dagaalka koofiyadihii bay xidheen muslimiintuna doldolooladiibay ka eegeen gidaarka waxay u arkeen dad wada markaa sita alaabtii dagaalka rag bay moodeen marka khaalid sidiibuu sulxigii iyo heshiiskii uu ku saxeexay markii dambea khaalid loo sheego lagu dhahay khaalidow ninkii majaaca ibnu muraara wuu ku khiyaamiyey markaasuu ku dhahay akhadactani maadaa khiyaamiyey markaasuu dhahay khaalid ibnu welida buu leeyahy qoomkaygii way madheen maxaa sameeyaa buu yihi fursad kale iyo xeelad kalen ku badbaadiyo qoomkayii ma jirta buu dhahay subxaan allah sidii bay heshiis ku galeen heshiiskana waxa uu ahaa in ay islaamaan oo islaamka ay kusoo noqdaan iyo muslimnimada dhammaantood way islaameen min awalihim wa aakhirihim kii ugu horreeyey ilaa koodii ugu dambeeyey diintii bay markaa qaateen oo diintii islaamka ayay markaa walaaliyaal ay kusoo laabteen sidaasaa markaa khaalid ibnu walid radi allahu canhu ardaah seeftii alle galka la-ayd radi allahu canhu uu maareeyey khidadaas iyo qorshaha cajiibka ah ee uu cagta u mariyey ninkii nebinimada sheegtay weliba ahaa ragga nebiyada sheegtay ninka ugu xooga badan uguna quwadiya bawerka badan leh subxaan waxaa martay maskaxdii khaalid ibn waliid radi allahu canhu arda walaalayaal nimankii mar haddii ay soo islaameen wafdi bay usoo dirteen markaa abibakr asidiiq madaxweynihii muslimiinta iyo khaliifatu rasuulillah asidiiq wafdigii markii uu yimi ayuu abubakar wuxuu weydiiyey ninkan musaylama ee aada raacsiisanaydeen buu yidhi subxaan allah ninkani muxuu idinku akhriyi jiray markaasay dhaheen iska kaaya cafi khaliifkii rasuulka ilaahayo rasuul war waad ii sheegaysaan wuxuu idinku akhriyi jiro qur-aanka idinku sheegi jire ii sheega buu yidhi subxaan allah markaasay dhaheen waayahay waanu kuu sheegaynaa buu yidhi subxana waanu kuu sheegaynaa markaa waxay soo qaateen erayo maalaa yacni a oo uu qur-aan uu ku dhihi jiray qur-aan weeye buu ayuu ku akriyi jiray oo musaylama uu ku akriyi jiray qoomkiisa markaas waxay dhaheen wuxuu nagu dhigi jiray yaa diftac binta diftaceen naqii kam tunaqeen lalmaa atikadireen wala shaarib tamnaceen ra'suki fi lmaa wadanbuki fi tiin walciyaadu bilah fantahatii suura suuradii qur-aanka ahayd uu akrinayay saasay isaga ugu dhamaatay macnana male haddii lagu macneeyo waad naxaysaa muxuu yidhi wuxuu dhahay yaa diftac binta diftacayn rahow buu yidhi rahow rahii uu dhalay labada rahow ayuu yidhi <laughs> naqii kam tunaqeen isdaahiriyo biyahaagaa isku iskaga jiijir buu yidhi lal maa aad tukadireen biyahan dhiidhi kama dhigaysid waayahay wala shaariba tamnaciin mid biyo cabayana uma diidaysid ra-suku madaxaagu rahow wuxuu ku jiraa filmaa'i biyuhu ku jira wa dembuka dibkaaguna wuxuu ku jiraa fi dhoobadu ku jira sidaasay suuradiisii qur-aanka ahayd ee ninka waxaa laga rabay inuu suurat baqara suurad lamida uu keeno iyo suuratu alcimraan ama suurat nisa ama suurat lmaa-ida isaga sidaasay kaga dhammaatay wahaakada waa saas weeye walaalyaal ku kastoo beenaalo ah waman adlamu miman aftara cala allahi maxaa ka dulmi badan buu alla dhahay subxaanahu wa tacaala man qaala mid dhahay marka annahu uuxiya ilayhi aayad qur-aana ayaa waxay leedahay waa low leeyahy subxaana wa tacaala maxaa ka dulmi badan oo ka gardariya xaq badan mid yacni sheegtay in loo waxyooday loomana waxyoonin ama mid sheegtay yacni in ilaahay uu wax ku soo dejiyo aanu nagu soo dejin kaasi waxa weye waa ka ugu gardarada badan uguna dulmiga badan weeye subxaan allah waana markaa dhacday waxa weeye eh, dadka nabinimada iyo ilaahnimada iska sheeganaya saacad kasta iyo sanad kastaba waad arkaysa iyo meel kasta iyo mar walbana waa la arkaya subxaan allah laakiin mar walba u fiirsada ilaahay subxaana wa tacaala dadka noocaasa wuu fashiliyaa wuu fashiliyaa waxaa kaloo ay dhaheen nimankii wuxuu nagu akriyi jiray wixii uu akriyi jiray markaa eh, musaylama ayay usoo qaateen oo abubakar ba u sharaxayaan waxa uu maqlay markaa musaylama wuxuu maqlay walaalayaal qur-aankii nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam kusoo degay ee ahaa maxay wadaariyaati dharwa ama wanaasacaati garqa ama wlmursalaati curfa suuradahaasuu maqlay deetana wuxuus yidhi wax yani sidaas oo kale lahjadaas oo kale qur-aanka usoo yaro eegagaad samaysid wax sidaas oo kale u eg buu isagiina uu sameeyey laakiin aan macno lahayn wuxuu yidhi wlmubadiraati zarcan buu yidhi wlciyaadu billah wlxaasidaati xasdan wdaariyaati qamxan wاdaaxinaati daxnan wاlkhaabisaati khubsan wاsaaridaati thardan wاllaaqimaati luqman macna male macnaheedu waxay tahay walaalayaal beerta waa in lasoo falaa oo markaa lasdalagana laga soo saara wadaariyaati qamxan waa in yacni laga keenaa qamxigu waa waxa weeye waa gellayda wadaaxinaati daxnan waa in markaa la tumaa gallaydii la tumaa tumis waa in la tumaa waalkhaabisaati khubsan waa in khubis laga dhigaayo khubis laga dhigaa gallaydii dib laga dhiga dhigaa wathaaridaati thardan waa in dacaamka ama cuntada thariidka la ydhahda khubusta ama sabaayada ama kimista waa in cunto kale lagusii lagu suugeeyaayo lagu markaa walaalayaal wuxuu yihi lagu iidaamaa walaqimaati luqman markaana waa in la liqaa <laughs> wax noocaasa ayuu ku akhriyi jira uu ku lahaa waa qur-aan subxaan allah ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan baa ka nasahan waxaa kaloo uu maqli jiray ninkii musaylama wuxuu maqlay aayaadka qur-aanka ah alqaarica ma alqaarica wma adraaka ma alqaarica ama wuxuu maqlay alxaaqa malxaaqa wamaa adraaka malxaaqa aayadahaasa kusoo degay moxamed markaasay dheheen adigana maxaa kugu soo degay markaasuu yidhi anna waa laygu soo dejiyey maxaa kugu soo degay markaasuu yidhi alfiilu malfiilu wamaa adraaka malfiilu lahu khurtuumun tawiilun wa daynun saqiirun wuxuu yihi maroodiga waa maxay maroodigu maroodiyoga maxaa ku ogeysiiyey maroodiga maroodigu san dheer buu leeyahay dib gaabana waa leeyahy fantahat isuura suuraddii uu sameeyena saasay ku dhamaatay laa xawla walaa quwata illa billah dadkao dhan xitaa dadka yani hareerihiisa joogoo dhan way ogaayeen inuu beenaale u yahay oo yaftari cala allah u ilaahay been uu ka sheegay walidalika waxaa la tilmaama walaalayaal camru bn alcaas baa radi allahu canhu xilligii intaanu sa islaamin ka hor ayuu soo booqday musaylamat alkadaab beenaalihii musaylamu soo booqday markaasuu wuxuu yidhi maadaama de camr ibn cas wali reer quraysheed markaasuu yihi ninkii ah, saaxiibkiina ahaa reer quraysheed maxaa kusoo degay markaasuu wuxuu dhahay aayaad qurana baa kusoo degtay moxamed oo ahayd markaa suuradda markaa wlcasri in alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri suuraddaas ayaa kusoo degtay markaasuu musaylama dhahay anigana way gusoo degtay markaasaa la oo maxaa kugu soo degay markaasuu yihi yaa wabar yaa wabar laa <laughs> xawla walaa quwata ila billah wabar wabar wabarka waxaa la dhahdaa suufka dhogorta geela laga sameeyo ayaa kusoo degtay dabadeedna wuxuu yidhi kayfa tara ya camruu camruu bn alcaasow sidaad u aragtaa aayaadkay gu soo degay markaasuu camruu bn alcaas nin daahiya buu ahaa yacni adhal carab carabtoo dhan ragga ugu garaadka badan buu ahaa markaasuu yidhi wallaahi inaka la taclamu aclamu annaka kadaab ilaah baan ku dhaartee adigu waad garanaysaa inaan anigu ogahay inaad adigu beenaala tahay uma baahnidba inaan kuu sheego anigu inaad been sheegaysid adaaba og inaan anigu ogahay inaad beenaala tahay subxaan allah walidalik baa musaylama yacni ama beenaalahaasi sidoo kale wuxuu isku dayi jiray inuu nabiga isku daydayo oo kale isku shabaho oo kale wuxuu maqlay maxamed ayaa caruurta yar cilmaha yar maaragtay madaxa ayuu u salaaxi jiray oo madaxuu saasoo kale u masiixi jiray isagiina wuxuu dhahay anna carruurtan u masaxayaa madaxooda carruurtaa la ysugu yeedhaa madaxuu masaxaa ilmo kastoo madaxa uu masaxo bidaar baa kasoo bixi jirtay timuhun baa ka hadli jiray sida cudurka kansarka timaha ka tuura dadka subxaan allah wuxuu kaloo maqlay caruurta yaryar nebigu calayhi salaatu wasalaam sunadiisa waxaa ka mid ahayd inuu halkaa dhanxanaga intuu timir intuu candhuuftiisa nebigu mariyo iyo halkaa e, markay ilmuu dhasho ayuu halkaa u saari jiray sala allah alay wasalam si barakada nebigu ay ilmaha yar jidhkiisa u gashiyo d n a uu jidhka yacni ilmaha yar uu barakoobo sida saxaabigii yaraa ee cabdullahi bnu zubayr radi allahu canhuma dabadeedna isna wuxuu dhahay aniguna waan samaynaya wixii wixiibuu soo qaaday timirtii iyo candhuuftiisuu mariyey halkaasuu carruurtii u saaray waxaa la yidhi ilmo kasta oo uu dhanxanaga u saaray timir ilkaba kamay soo bixin subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata illa billah waxaa kale uu maqlay moxamed baa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ceel aan biyo ku jirin ama biyihiisu ay aada u yihiin buu ku tuufay dabeetana biyihii baa sare u soo kacay wuxuu dhaha aniguna waan samayn karaya ceel biyo ay wax yari ku jiraan ayaa loogu yeedho layidhi kaali daylow adigii nabiga adiguna sheegan jira ku tuf wuu ku tufay intii yaraydba guntay gashay waa qalalay ceelkii subxaan allah ama ceel kale loogu yeedhay baa la tilmaamaa wuu ku tufay biyihiiba dhanaan iyo milix badda ah bay isku bedeshay subxaan allah kow kaleo waxaa loo sheegay markaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qofka maaragtay indhuhu ay xanuunayeen uu ku tufi jiray deetana indhaha ay u fiqmi jireen markaa nin il xanuunaysa u yimi wuu ku tufay musaylama facamiya weyn dhabeele laa xawla walaa quwata ila billah wixiisoo cayaar bay ahayd iyo dheel dheel ayay ahayd musaylamat alkadaab beenaalihii sidaas ayay markaa walaalayaal masiirkiisi iyo cihibdambeedkiis cadhib dambeedkiisii uu noqday oo seeftii alle galka layd khaalid ibnu walid ayaa cagta mariyey oo markaa subxaan allah soo gebagabeeyey arintiisii walaalayaal xalqadeenna naynahaasaan kusoo gunaanadaynaa hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu